alxadiiu sadis xadiiska lixeeya hada maxaluhu warawaa abu daawuud can caliy bni abi aalibin radia allaahu canhu qaal abu daawuud wuxuu ka wariyey caliy bni abi aalib inuu yidhi xafidtu waxaan ka soo xifdiyey can rasuulilaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam laa yutma agoonnimo bacda ixtilaamin dhadhabid ka gadaal ma ahaanin agoonnimo ma jirto ixtilaam ka gadaal ixtilaamka waa qofka meni inay ka timaaddo menidu waxay uga imaan kartaa jimaac iyo galmoosho waxay kaloo uga imaan kartaa qofka isagoo hurdaya maalan soo jeeday uga imaan kartaa meni inay ka timaadda ixtilaam la yidhaahdo mar hadday qofka meriyu ka timaado agoon maaha agoon waa ka gudbayen waa qaangaar ama rag ha ahaado ama dumar ha ahaado qofkaas qofkii meriyu ka timaadaa waa ka gudbay agoonnimo macnaheedu waxay tahay saqiirnimo waa ka gudbay waa qaangaar waa saas laa yutma agoonnimo bacda ixtiraamin dhadhab ka gadaal ma mar haddii ixtiraam uu yimaado adoonnimo waa dhammaatay ilaa adoonnimo waa saqiir intuu qofku yahay walaa sumaata yowmin maalin aamuskiis ila leyla habeen intii laga gaaro la aamusanay jaa-isu mid bannaan ma aha inaad tidhaahdo maantao dhan waa aamusnaana saasaan ilaahay ku caabudaa ma bannaana ah. shib ee maanta mararka waajibay kugu taha mararka gobol inaad hadle waxbaad akri haddii qofku salaamo inaad ka ridido inaad u qasadood tiraada maanta ilahay anu waxaan ku caabudaa inaan hadalba iga soo bixin cibaado maaha waa waxaan ilaahayba jiray waxaad rabaa hadalkii aan saxayn inaad iska ilaalido xanta beenta caayidda wax allo wixii carabkaagaas inaad ka ilaashato aan aan bannaanayn laakiin inaad tidhaahdo aamusan alle ku caabuda waxaa luu leeyay ilaahayba cibaado noocaasa ma jiday adaa jeebkaaga ka jidaysta rawaahu xadiidka abu daawuuda ayaa wariyey raqamka laba kun sideed boqol toddobaatan iyo saddex waxasanahu imaamu nawowi imaam nawowina xadiidkan xasan uga dhigay fii riyaadi saalixiin shiikhuu wuxuu yidhi fii haada alkhabari xadiidkan waxaa ku sugan ana albuluuqa qaangaarka iyo walidraaka haleelidda uu qofku haleelo qaangaarnimadii yahbutu wuxuu ku sugnaanaa bilixtilaami dadab in maridu ha uga timaado jimac jimac la-aan ha uga timaado soo jeed ha uga timaado hurdo ha uga timaado waa isku mid haddii marka qofka meni ay ka timaado qofkaas waa qaangaaray wahaadihi middaanu calaamatun waa calaamad calaamada ukhraa kale bilidaafati iyadoo lagu daraa ilal xayd xaydku horay waxaan u soo ogaanay xaydku inuu yahay calaamad qaangaar laakiin calaamaddaas waxay ahayd calaamad gabdhaha ku gaar calaamadaanuna waa calaamad labaad rag iyo dumarkan waa ka dhaxayba marka xaydka gabdhaha ku qaangaara laakiin calaamadan ah in meli qofka ka timaado rag iyo dumar waa isugu mid labaduba waa ku qaangaaraan labaduba waa ku qaangaaraan waana isku mid soo jeed yahuuda midaka uga timaado waana ijmaac weliba inay ku qaangaaraan ixtiraam culummo waaweyn oo muxadisiinta ka mid ahna soo rareen sida ibnu badaal oo kale sharxa bukhaariga uu ku sharxaa ijmaac uu ku soo raraa culammada muslimiintu ku ijmaaceen ixtiraamka in lagu qaangaaro xaafid ibnu xajar oo kaleeto bukhaariga markuu sharxaa fatxulbaariga wuxuu leeyahay waqad ajmaca alculamaau calى ana alاxtilaama fi الrijaali wالnisaءi yalzamu bihi اlcibaadaat wاlxuduud wasaaئir اlaxkaam waxay culimmada muslimiintao dhan ku ijmaaceen ixtilaamka meniya hadday ka soo baxdo qofka ragga iyo dumarkaba waxaa kula waajiba ibaadod cibaadaadkii axkaamtii dhammaan axkaamtii dhammaanteed iyo xuduuddii waa ku waajibayda culamada muslimiinta waa ku ijmaac xaafim xadka xibaali u ku qaarkood oo yidhaahdaan islaamka wuxuu qabaa sideed iyo toban in lagu qaangaara waa been sheegid qaab oo khatarahay u gambanayaan qowlka jira wuxuu yahay waxyaalaha caruurta ku qaangaaraan waxaa ka mid a ah xaydka gabdhaha kaliyaa ku qaangaara sagaal sana hadday jirto waa ku qaangaara rag iyo dumar waxay u siman yihiin ixtiraamka shan iyo toban sanana waa u siman yihiin haddii marka caruurkii aan la helin calaamadihii kale oo hadday gabaar aheyd caadadii ma aysan helin manina kama iman wiil hadduu ahaa maniyu kama iman sanadka uu ku qaangaara waa sanadkee waa arki doonaa waa xadiid saxiixa han iyo toban wey laakiin abu xaniifa wuxuu qabaa siddeed iyo toban wey haddii calaamadihii kale la waayo waxay ka jarayaan marka gaaladu calaamadihii kale ay meesha ka jaraen markaas waxay leeyihiin abu xaniifa wuxuu qabaa sideed iyo toban in lagu qaangaaro abu xaniifa ma qabo sideed iyo toban kale in lagu qaangaaro ee haddii ixtilaam la helo inuu caruurku qaangaaro ayuu qabaa laakiin marka la waayo calaamadihii kaleeto ayuu qabaa sideed iyo toban mideeda kale muslimiinta diintoodu qaala sheekh fulaan ma ahan kaliya haddii abu xaniifa qowl yidhah shaaficina qowl yidhaah abu imaam maali qowl yidhaah axmedna qowl yidhaahdo kulli waa diine kaad rabtada raac maaha ilaahay baa sheegaya sida la yeela ilah wuxuu leeyahay fain tanaasactum fii shay faruduuhu ila allahi wاrasuuli in kuntum tuuminuuna biاllahi wاlyowmi اlaakhir dalika khayru waxsanu ta'wiila haddii masale culummadu isku khilaafaan kitaabkii sunada lagu miisaama qowlka kitaabkii sunada waafaqsana la qaada ilah wuxuu leeyahy wama اkhtalaftum fiihi min shay faxukmuhu ila allah wixii aada isku khilaaftaan xukunkooda allah iskale culamada muslimiintana saasay wada dhihi jireen dhammaan waxay dhihi jireen qowlkaygu hadduu xadiidka khilaafo xadiidka qaado abu xaniifa dhihi jiray imaam maaligaa dhihi jiray imaam shaaficiyaa dhihi jiray imaam axmedaa dhihi jiray xadiidkana meesha yaalla han iyo toban sheega haddii xadiid la helo qowlka kale lama qaadan karo oo siddeed iyo tobanka sheega ee xadiidka qowlka waafaqsana la qaadana oo shaafici iyo kayrkiis ay sheegeen ilaa qowlkaaba xadiiu waafaqsan yahy saasaa loo qaadan saasaa loo qaadan wuxuu ku yihi shiku qaala imaam اkhaaabiyu abu sulaymaan اlkhadaabi sharxuu ku leeyahay abu dawuudka la ihahdo macaalim sunan qaala imaam اkhadaabi wuxu uhi raximah اllah ظaahiru haada اlqowli qowlkan sida ka muuqata yuujibu wuxuu waajibinaya inqiطaaca axkaami lyutmi agoonnimada axkaamteedu inay ka go-aydo canhu canilweladi caruurka caruurka axkaamtii agoonnimadu waa ka goday maxay uga go-een bilixtiraami weli inay ka timaado iyo wa xuduudu axkaami albaariqiina axkaamtii qofka qaangaarkana waa u soo dirineen lahu waladka axkaamtii qaangaarka la siina mar warawa imaam bayhaqi imaam bayhaqi wuxuu wariyey raximah اllah fi sunan اkabiir toban iyo ko kun afar boqol labaatan iyo labo raqamka ah can caaishata radia allahu canha wuxuu ka wariyey annahaa caaisha qaalat waxay tidhi ida xtalamat ilmar'atu haweenayda hadday meliyu ka timaado facalayhaa waajib waxaa ku ah maa calaa ummahaatiha waxa hooyooyinkeed ku waajib oo min asatri xijaab iyo inay isasturto min asatri astur ida xtalamat ilmar'atu haweenaydu hadday ixtiraamto miniyu ka timaado gabadha fa calayhaa korkeeda waxaa ahaaday oo waajib ku ah maakii calaa ummahaatihaa hooyooyinkeed waajibka ku ah oo waa maxay min asatri isasturid inay cawradeeda asturtoy cawradeeda qaridoy jalbaabato marka waa qaangaad